baabkii sheikhu uu yidhi baabu tafsiiru التawxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila اllah tawxiidka fasiritaankiisa iyo shahaadatu an laa ilaaha ila اllah macnaha fasiritaankuna waxaa weeye allana subxaana wa tacaala in cibaadada loo sugo wax alla wixii ilaahay ka sokeeyana subxaana wa tacaala oo min duuni illaah in cibaadada loo diido oo maaragtay cibaadadooda beri laga noqdo marka aayaadkii iyo axaadiidta baabkaas ku saabsan ayuu sheikhu kusoo dhex jiray oo markii towxiidka uu ka soo sheekayey iyo fadligiisa iyo qofkii towxiidka xaqiijiyey inuu maaragtay jannada uu maaragtay xisaab la-aan uu gelayo iyo waxyaalaha marka uu ka soo keeyey wuxuu yidhi tafsiirka towxiidka oo runtaa waxaa weeye waa in allah cibaadada lagu kala yeelo subxaana wa tacaala wixii ilaahay sokadiisa la caabudana in laga beri noqdo anwaacu lcibaadaat cibaadadaasi ha ahaato mid shirka akbara keenayso ilaahay kayrkii la caabudo ama mid shirka asqara keenayso aayaadkii waa soo sheegnay macnaha tusinayay haddana axaadiidkii buu noo sheegayaa wa fi saxiixi waxaa ku sugan macna ay saxiixi muslim oo maaragtay min xadiidi abi malik alashtaciyi can abiihi can nabiyi sal allahu calayh wasalam annahu sala allahu calayh wasalama qaala inuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahda oo maaragtay ka markhaati kaca oo ikhlaas u yidhaahda wa kafara kuna kufriya oo macnaa diida oo inkira bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illaahi ay min hayriillaahi ilaahay aan ahayn waxyaalaha ilaahay keyrkiisa la caabudayo xaruma uu xaraam noqdaa damuhu dhiiggii maaluhu maalkiisa xaaraan buu noqdaa iyo wa damuhu dhiiggiisa wa xisaabuhu xisaabtiisa kalena cala allaahi ilaahay bay subxaana wa tacaala dul saaran tahay macnaa qofku waxaa weeyaan markuu dhiiggiisu macsuum oo ka dhigayo ilaa towxiidka waxaa ka mid a fawaa'iddiisa adduunyada aakharana waa inuu qofka uu janno galo adduunyadana waxaa fawaa'iddiisa ka mid a waxa weeye qofku inuu cismatulmaali wa dam inuu xoolihiisana ay ku ilaashamaan dhiiggiisana uu ku ilaashamo qofka marka maalkiisii dhiiggiisa u ilaashamayo waa qofka kelimada tawxiidka qiray wixii maanta ma arkaysa ilaahay kayrkiisu la caabudana ka beri noqda soo maaha marka hadduu qofka uu leeyahy laa ilaaha ila allah laakiin ilaahay kayrkiisa u qaysanayo oo caabudayo oo leeyahy labayk allaahumma labayk laa shariika lak shariik ma led ilaa shariikan huwa laka uu leeyahy markaas ku yaroo kusoo daraya marka kaasoo kale shahaadadaas oo qarto laa ilaaha ilaa ama labayka allahuma laa shariika laka oo midda dambe gadaal shirku ugu darayo dhiiggiisa cismo kuma samaynayso sidoo kale dadka iyakoo laa ilaaha ilaa oo dhahayo shirkiyaadka la imaanayo ilaahay kayrkii baryayo ilaahay kayrkii maaragtay qubuurtooda dawaafayo qubuurta u tukanayo qiblo ka dhiganayo waxaasoo dhan ayagana maaragtay ilaa ay waxaa beri ka noqdaan dhiiggoodu macsuum ma noqonayo wفي صحيiح can النabiyi salى allahu عalيه wasalam waxaa ku sugan annahu qaala uu man qaala laa ilaha illa qofkii yidhaahda kafara ku kufriya bimaa yucbadu min duuni الlah alla kayrkiisa wixii la caabudayay qofkii ku kufriya xaruma xaaraan buu noqdaa hore usoo iskada xoogaa hadhow dadkaasay meeloogaa usoo iskada hore xarunba xaaraan buu noqdaa maaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa wa xisaabuhu xisaabkiisana cala allah ilaahay korkiisay ahaad macnaha hadduu daahirka tawxiidka u ilaaliyo laakiin baadinkiisa iyo hoos ahaan waxyaalo khaladaada isaga uu ku haysto oo maaragtay towxiidka ka hor imaanay ama munaafaqnimo ama acmaal xun oo kabaa'iroo hoos ku sameeyey annaga daahirkiisa unbaan qabanaynaa xisaabtiisna baa calallaahi bay ahaato subxaana wa tacaala wixii haddii xuduudahow galo oo haddii uu xado ama zinaysto ee markaa markhaati lagu helana ama isaga uu qirtana xadkii waa laga oogayaa wixii qarsoonna ilaah u xisaabinayo subxaana wa tacaala markaasuu shiikhu wuxuu ku yidhi wa sharxu haadihi tarjama tarjamo abwaabtaa la yidhaahdaa tarjamo badanaa waxay tarjamada asalkeed waxa weeye markii qofka luuqo ilaa luuqo kale loo bedelaa tarjamo la yidhaahda laakiin culimmadu tarjamo badanaa waxay yidhaahdaan baab ay guntayaan baabkaas waa saas iyo saas weeye sidii muxaadaro cinwaan loo gunto ama baab cinwaan loo gunto baabkaasa hadhow axaadiidtii mise aayaadkii ayidi lahaa mise aqwaasha culummada ayaa la keenaya sida waxbay aad qabsanaysaa waxaas toobigaasa kaale atawba kida hadhow wixii ku saabsanaa hoos aad keenaysaa marka tarjumo waxbay waa canaawiinta maaragtay loo samaynayo marka baabkaana hadda uu leeyahay baab eh, tafsiiru laa ilaaha illaah maaragtay wixii fasirayay laa ilaaha illah wuxuu ku leeyahay waxaway abwaabta dambe oo ka dambaysa oo dhan ayay tarjumo ka tahay wa sharxu haadihi tarjamati baabkan maaragtay yacni sharaxeedu maa bacdahaa waxa ka dambeeya min alabwaabi soo socda wey sababtoo baabkan asalkiisa waxaa weye towxiidku asaaskiisa allah cibaadada in la kal yeelo wixii ilaahay kayrkiisa oo la caabudayana ilaahnimada laga qaado cibaadada laga qaado abwaabta soo socotana waxay caddaynaysaa waxyaalaha cibaadaadka oo ilaahay kayrku loo sigayo khuduurada ay leeyihiin iyo towxiidka siday u baabi'inayaan marka xaqiiqada towxiidka iyo taxqiijintiisa waxaa mid u ah shirkiga iyo waxyaalaha towxiidka baabi'inayo dadkuna waxay yidhaahdaan wa bididdihaa tatamayazu alashyaa'u shayga waxaa lagu garto didkiisa markaa fahamtid ayaad garan kartaa shayga qiimihiisa hadda qofku hadduusan weligii jiro arag caafimaad ma yaqaan qofaan baadinimo arkin hidaayada macaanteeda maanta ma arkaysaa ma garanayo qofaan marka aan shirki aan arkinna towxiidka macaantiisa ma garanayo marka waxaa lagu leeyahy shirkiga iyo xumaantiisa lagu sheegaa iyo khudaradiisa si towxiidka aad goowsaa ugu qaninto sidaasoo ka wadaa sheekhu wa sharxu haadihi tarjamati baabkan hadda oo aan soo marnay oo baab maaragtay tafsiir eh, atawxiid oo kale maarata yani tawxiidka in la sharxo iyo laa ilaaha ila hadda aan soo marnay maa bacdaha waxa kuska dambeeya ayuu maaragtay ku sugnaaday sharaxeedu oo min alabwaabi baabyaal kale ah fiihi waxaa ku sugan akbaru lmasaa'ili wa ahamuha oo ka hadda haye fiihi waxaa ku sugan baabka waxaa dhibaato hadda sheegta de aan la maqle mar raba in lasoo sheego wey ya korbankeeda fiihi waxaa ku sugan akbaru lmasaa'ili masaa-isha mida ugu waaweyn oo tawxiid ku saabsan iyo wa ahamuha kuwa ugu muhiimsan ayaa baabkan ku sugan wa hiya taasina waxaa weeye tafsiiru shahaadati shahaadada in la fasiro wabayaani wa baynaha haa wa bayaanihaa in la caddeeyo weeye wa baynaha maa idintaale soo bayaaniha haa hay sax fiihi akbaru lmasaa'il masaa-isha kuwa waaweynaa ku sugan wa ahamuha midda ugu waawey ugu muhiimsan wa hiya tafsiiru shahaadati shahaadada in la fasiro laa ilaaha illaa in lagu fasiro inay ka kooban tahay allah oo cibaadada loo sugo iyo alkufru bidawaaqiid dawaaqiid oo lagu kufriyo wa bayanahaa wuxuuna shiiquu ku caddeeyey biumuurin waadixa umuuro cadcad oo qof walba oo fahmi karo minhaa waxaa ka mid a lisraa suuraddii lisraa ku jirtay bayana fiiha wuxuu ku caddeeyey alradda in la radiyo cala almushrikiina mushrikiinta alladiina kuwaasoo yadcuuna asaalixiina saalixiinta baryaya oo waa maxa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim ilwasiilata ayuhum aqrabu yarjuuna raxmata dadka iyagu dadka saalixiintaa baryayo ambiye ama malaa'ig ha ahaade ama jinni islaamay weli baryayo oo caabudaya dadkan aad caabudaysaan waxaa leeya iyagaaba ilaahay u baahanoo daacada iyo iimaanka ilaahay ugu dhowaadaan subxaana wa tacaala ayagaana alla jecel oo ka baqayo ilaahay keligiis jelinayo cid kale ugu tawasulayaana ma lahane camalka saalixa iyo iimaanka ilaahay ugu dhowaadaan subxaana wa tacaala wasiilada saxdaana waa kan marka waxaa leeyahay aalihadan adinka aada caabudaysaan ood baryaysaan iyo dadkan saalixiinta waxba idinma qaba karaane waa dhunsan tihiine siday ayaguba ilaahay keligiisa u caabudayaan oo u baryayaan adinkana sidaas sameeya la leeyahay minhaa waxaa ka mid a aayatulisraa ka mid a allatii bayana fiiha wuxuu ku caddeeyey alradda in la radiyo cala almushrikiina mushrikiinta alladiina kuwaasoo yadcuuna saalixiina saalixiinta baryaya fa fiiha aayadda waxaa ku sugan bayaanu anna haadaa midkaasi huwa shirku lakbar inuu yahaba shirka waaweynba muxuu ka yimid guluwun fi saalixiin gadaal loo keenay dad waaweyn lagu xadgudbo oo ambiye sida ciisa iyo waddan iyo suwaac iyo yaquud iyo wanasran ayaguna dad saalixiin ay ahaayeen markii hore inta meela dhigteen ayda cibaadadaa lagu xasuusanaa kabacdi waa la masaxan jiray dadkii aqoonta lahaa markay dhammaadeenna kabacdi waa la caabuday nacam wa minhaa waxaa ka mida aayatu baraa ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaab min duuni illaahi waaye bayana fiiha wuxuu ku caddeeyey anna ahla alkitaabi ahlulkitaab ittakhaduu inay samaysteen axbaarahum suufiyaa ah, culimmadoodii iyo wa rahbaanahum suufiyaalkoodii kuwa cibaadaysanayay arbaaban rabbiyaal oo min duunillah ilaahay ka sokeeyo iyagu wax u tashriiciya ilaa wadiifada alle iyo maanta ma arkaysa xaqa alle uu leeyahay ay ka mid tahay siduu asagu wax u abuuro inuu sharciga u dejiyo cid kale sharci inay dejiso ma laha qofkii marka intuu sharci dejiyo dadkay yidhaahdaan sax waaye waxaad xalaalaysaa xalaala waxaad xarimtana waa xaraam oo saa u ictiqaadi waa gaalnimo amaa hadduusan ictiqaadinoo ilaahay inuu taxliilkii taxriimka uu leeyu ictiqaadiyo laakiin cisyaannimo u sameeyo haddaba waa dadka caamadaho diinta khilaafa oo kabaa'irta koraya ayagoo maanta ma arkaysa og inay xaaraam tahay ma garat taa marka waxawey waa macaasi iyo kabaa'iru wa wa bayana wuxuuna caddeeyey annahum ayaga lam yu'maruu lama firin lama farin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan maahana ilaahan waaxidan ilaah keligiis waxyaalaha ilaahay lagu caabudana waxaa ka mida tanfiidu sharcihi sharciga dejinta waa min tawxiid arububiya fulinta adiga aa fulinaysadna ilaahaad ku caabudaysaa waa tawxiid aluluuhiya soo maa marka rabbi asagaa qawaaniinta iyo sharciga dejinayo adiga waxaa lagu addoonsaday sharcigan fulintiisa allah inaad ku caabudo subxaana wa tacaala qof kale sharcigiisa marka haddaad fulisid oo taxriim iyo taxallu ictiqaadsid qofkaasaad rabbidmo ilaahnimo aada u qarato isagaad caabudaysaa wa nacam maca wabayana wuxuu caddeeyey annahum iyagu lam yu'maruu inaan la furin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan waaxidan ilaah keligiis maca anna tafsiiraha tafsiirkeedii alladii laa ishkaala fiihi ee ishkaal uusan lahayn tafsiirka aayadduna ittakhaduu axbaarahumna macnaheedu ma ahayn inay u sujuudeen ooy maaragtay u foorsadeen maahane waxaa weeye daacatu lculamaa culammada oo la adeeco walcubbaad iyo kuwa cubbaadda filcis macsiyati macsiya lagu adeeco weliba macsiyada taxliilkeeda lagu adeeco iyo taxriimkeeda ilaa haddaad macaasida ku adeecdid oo laakiin shahwo ay kugu xambaarto oo tidhahda ninkaas waxaasaa sameeyey shahwo ay kugu xambaarto taas waa macaasi laakiin markaad tidhahda ninkaas wax taxliil buu leeyahy wax taxriim buu leeyahay taas waa cibaado nin waxaa dhacday maalin ciraaqi annakoo london joogay ayaa ribada iyo waxaasaa laga hadlay culummo marka waxaa jira culummo isu oo bannay sida ninka ashar haysta iyo kuwo kaloo iyaguna magacyaal waaweyn loo idaacadda jaziire iyo ka hadlo iyo waxaasaa ribada bannay markaasaa ka de ribadu waa xaaraan ilaaha xariiyo kul hada maali shuqulka sheikhulasharaa baneeyey khalaas calayhi dembu sheikhulasharaa baneey aayaadka axaadiidka waa taqaana sheikhulasharaa baneeyey maa maaragtay kaa raacay marka qofkaasoo kale waxbaa diintiisana baa qofka u tala saara caqli aad leedahay carabigo yaqaanaa diintii la afaahmi kara nin haqaafalo waayo maxay tahay sheikhulasharaa baneey sheikhulasar isagu diintii ku dhintoo ka tilaabsaday ma lagu adeeca marka qofka hadduu ictiqaadiyo saasoo kale inuu ninkaan wuxuu xalilo inay xalaal yihiin ama xaaraam oo yihiin oo taxliilka taxriimka uu sida baabiyaalka iyo maarata kuwa kaniisada iyada laftooda shirkigay soo gelaysaa marka nacam laa ducaa'uhum iyaahum in ayaga la baryo oo la caabudo ma aha marka qofka hadduu intuu qawaaniin kuu dejiya tiraada kuwa anaa xaqa oo tiraahda ood rumaysatay inay qawaaniin dejin iyo sharciin dejin ay leeyihiin khalaas arbaaba ka dhigtay oo qawaaniintoodii fulintoodii aada maarata aad ku adeecayso adigoo ictiqaasan inay qawaanintan ay waajibta ay xaq tahay waxa waye markaas cibaado wey laakiin qofka hadduunan sharcinimadeeda ictiqaadin un macaasi ku xambaarta mise cabsi wax la mida ah, waa kabaa'ir waa iyada wa minhaa waxaa ka mida ah qowlulkhaliili ibraahim calayhi salatu slam uu yidhi lilkufaari gaaladii innii anigu barii'un beri baan ka ahay shuqul kuma lihi mimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan ila aladii allihii fadarnii abuuray maahan allaha cibaadadaas cibaadadiisa bisa ku jira marka inii bari umaa tacbuduuna waa laa ilaaha oo kale ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ila aladii fadarnii waxbay waa ila allah allah unbaa cibaadadiisu xaq tahay marka wuxu uhi waxaad wada caabudaysao dhan badda ku shuq ilaa iyagu allana waa caabudan qayrkiisa waa caabuday laakiin alla ka soo reeba alla cibaadadiisan ku jira shirkigiina idinkulama jiro fastatnaa wuxuu soo reebay min almacbuudiina waxa la caabudaayo rabbahu rabbigiisaa ka soo reebay adiga markaad laa ilaaha illaa aada leedahay waxa ilaaho min duuni illaahi la caabudaya allaad ka soo reebtay intii kale unbadaad ku shugtay marka marka waxaa la rabaa macnahaas inaad ficlan wa ictiqaadan wa qowlan inaad u fulayso haddaad afkii laa ilaaha illaahu ka leedahay laakiin maarata ilaahay kayrkiisa aad maantan u qaysanayso aad u caabudayso ee qawaaniinta aad waxay aad xalaal u malayso waxay sharci sharci aad u malaynayso adiga soo maa taas marka waxaa weye waa wixii aad adaaba isburinayo ficilkaagii iyo qowlkaagaa isburinayo fasatnaa min almacbuudiina macbuudiintii wuxuu ka soo reebay rabbahu wadakara subxaanahu wuxuuna sheegay anna haadihi albaraa'ata ka beri noqoshadan iyo wa haadihi almuwaalaat muwaalaadkan qofku ilaahay uu xariirinayo oo ilaahay weli ka dhiganayo cibaadadiisa alla uu usugayo subxaanahu wa tacaala berina uu ka noqonayo wix ilaahay kayrkiisa ah hiya tafsiiru shahaadati an laa ilaaha ila allah waa tafsiirka shahaadata an laa ilaha illa inay tahay fa qaala ilaahay markaasuu wuxuu yidhi wajacalahaa wuxuu ka yeelay kelimatan kelimad oo baaqiyatan ku baaqa noqoto weligeedba aan ka zuulin fii caqibihi carruurtiisa lacallahum yarjicuuna inay u soo noqdaan markii xoogaa ay mugdi galeen oo nebiyullaahi ismaaciil ay maanta ma arkaysa diintiisa ibraahim ay beddeleen carab nabigaa loo soo bixiyey calayhi salaatu salaam nabigu tawxiidkii wuu faafiyey mar kastaba kuwa khuraafiyiin ahlubidacaa soo baxay oo shirkigii iyo waxyaalihii carriga buuxinaya soomaan culumaa ilaahay u soo bixina ina allaha yujadid lihadihi lumma fii kulli ra'si mi'ati sana man yabcau laha man yujadidu laha amra diinaha ummaddan ilaahay wuxuu u soo bixinayaa boqolkii sanaba wax diinta u cusboonaysiyo xasuusiya wixii bidacdaha iyo khuraafaadkaaha maanta ma arkaysaa ka cadiyey ayuu ilaahay u soo subxaana wa tacaala ma kanadaan carruurta codkooda nugu soo baxaa wa minhaa waxaa ka mida ah, waa maqlaysa soo maaha ya Eh, arda wax laga dawiya rabnaa wa minhaa waxaa ka mida aayat lbaqara aayat lbaqara ka mida fi lkufaari gaaladii aladiina qaala lahum fiihi ilaahi uu ku yidhi wamaa hum bikhaarijiin macnaa waxyaalaha la qaadanayo wa minha masaa-isha waxaa ka mida laga qaadanayo baabkan aayatulbaqara aayatulbaqara ka mida filkufaari ku saabsaneed alladiina kuwaasoo qaala allahu fiihim ilaahay uu yidhi wamaa hum ayaguna ma ahaanino bikhaarijiina kuwii ka baxa min annaari naarta kuwii ka baxa sababtay naarta uga bixi waayeen qofka hadduuna naarta ka baxayna waxa waaye kufrigiisu inuu kufri asiiloo kufri akbara uu yaha wey sababtuna waxaa weeyaan jacaylka ilaahyaalkooda ay jecel yihiin iyo kan alle isku mid ka dhigeen marka ashrakuu fi lmaxaba waxaan rabaa maxabada alle subxaana wa tacaala wax makhluuqa ah inuusan gaarin ilaan xataa maxabbada saalixiinta ambiyadii dadka wanaagsan midda alle ayaa asli u ah marka maxabada alle subxaana wa tacaalaa cid inay ka hormarta lama rabo wa minhaa waxaa ka mida aayatulbaqara ka midoo filkufaari ku soo degtay aladiina kuwii qaala allah uu yidhi fiihim shaanigooda wamaa hum ayagu ma ahan bikhaarijiina min annaari naarta kuwii ka baxa dakara wuxuu sheegay alla annahum yuxibbuuna andaadahum inay kuwa ilaahay ay kala mid dhigiin ay jecel yihiin ka xubbillaahi say alla u jecel yihiin oo kale marka xubbigaagii aad kayrka aad jeceshay hadduu xubbiga aad la mid noqday waaba kuu dhammaatay inkaaraaba kuu dhacday xataa ambiyada iyo haddaad owliyada ilaahay ka jeclaato khalaas xadkii huluwidaad samaysay sababtoo ah asalka ambiyada xubigooda iyo owliyada taabicun lixubillaah marka wixii waa dabagedisay waa fadalla waxay ku tusinaysaa calaa annahum ayaga yuxibuuna allaha inay jecel yihiin xubban cadiiman xubi wey walam yudkhilhum mana uusa gelinoo xubbigaas alle ay jecel yihiin fil islaami islaamka ma gelino sababtoo xubbi lamiday waxay jecel yihiin andaaddii ama midka badanba fa kayfa seedeebuu noqonayaa biman axabba nidda qofka ilaahayna la mid dhigay qof jeclaaday akbara min xubbillaah xubbiga alleh mid ka badan fa kayfa biman lam yuxib yuxibillaah inaan aanba jecla lam yuxibba aan jeclayn ila nidda waxdahu waxa ilaahay laga mid dhigay maahan walaa yuxibu yuxibullah aan jeclayn wallaahi waad arkaysaa dadka adda iska khuraafiyiinta waxaan ay shirkiga ka dhigan bay magacooda shiicadii waxaan ahayn ma taqaano nasaaro waxaan maaragtay masiixi iyo ciisa aan ahayn ma taqaano khuraafina ninkaas weligaa oo markaas uu ku yahay badawi iyo sheekh cabdulqaadir iyo fulaan waxaan ahayn ma yaqaan ilaahay maba xusaayo subxaana wa tacaala marka dadkaasoo kale iimaanka xaggoo ku arkaya marka waxbaa ka hadlabaa meeshan fikos makan kale laadiyana codkooda ka soo baxaa ah. haynaga ah. dun haye wa minhaa waxaa ka mida qowluhu sala allahu calayh wasalam qowlkiisa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilahu qofkii yidhaahda wa kafara kufriya bimaa yucbadu min duuni illah ilaahay wixii ka sokeeya ku kufriya xaruma wuu xaraam noqdaa maaluhu maalkiisa wa wadamhu iyo dhiiggiisa wa xisaabuhu xisaabtiisana cala allahi bay ahay idan maxaa shardiya wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah marka macnahaasan dad badan aysa fahamsan meesha shirkiga dhan oo ka yimid oo khaladku ay ka ka dhacay meesha ay ka hogto mushkiladu ka jiro waxa weeye dadka ma yaqaanin intooda badan wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah taasaysan aqoon wixii shirkigiisiina waa wataa tawxiidkiina waa wataa le soma taas waay mushkilada fa innahu alle nabi fahaa ma garat wa min acdami maa yubayinu macnaa laa ilaaha ila allah arrintaasina waxa laa ilaaha ila allahu caddaynaya waxa ugu weyn waayo fa innahu alle lam yajcalka ma dhigin atalafuda biha kelimada in lagu dhawaaqo keliya caasiman lidami waalmaal mid dhiigga iyo maalka ilaalis kama dhigin bal walaa macrifata macnaaha in macnaheeda keliya la garto maca lafdiha iyo lafdigeeda lafdiga inuu ku dhawaaqdo laa ilaha illaa waxitaan aad keliya aada garatid ma aha bal walaa iqraara bidaalik inuu keliya oo qirto ma ahan bal walaa kownahu laa yadcuu ila allaha waxdahu laa shariika lah weliba keliya maahan inaad tidhaahdid allah keliya maahana wax kale ma caabudayo bal laa yaxrumu maaluhu wa damuhu dhiiggiisii maalkiisa xaaraam noqon maayo naartiina kama badbaadaayo xataa yudiifa ilaa daalika ilaa ugu alleejiyo alkufra in lagu kufriyo bimaa yucbadu min duuni illahi waxa ilaahay sokaysa la caabudayo hadduu yidhaahdo laata iyo cuza anigu ma caabudayo laakiin ma inkiraayo in la caabudo haddii uu yidhaahdo ya waa gaal dadaa wuxuu leeyahay laa ilaha illaa muxamada rasuulula waa leeyahay laakiin aniga ma inkiraayo maalan diinta nasaarada hadda oo joogto inay xaq tahay ama diinta yuhuudiyada dad badanoo muslimiin sheegana saa u qabo haddaadan u haysan diinta nebi moxamed diinan ana markii la soo bixiyo inay diin kale feer socoto waa gaal waayo qofkaas boqol goor laa ilaha illaa muxamada rasuulula dheh soo maaha marka waxaa weeye haddaad laa ilaaha ilaa hu leedahay ood asnaamtaas anigu ma caabudayo laakiin anigu ninka sheekh cabdulqaadir oo ilaahay keyrkiisa saqaato barayo nin muqda uma arko ma qaldana haddii aada leedahay tawxiidkaad idilata waxba kama jiraan waa inaad adiga aada tawxiidka alla aaso ood kayrkiisana aad ka anfisid weliba aad qorto waxaas inaysan cibaado astaahinin faman yakfur biطaaguuti wayu'min yu'min faqad istamsaka bilcurwati lwusqa marka meesha dagaalka laga tuuraayo soomaa maaha haddaad baxdaa tirada aniga waxaas ma caabuda laakiin waa iska saxsiya dadkaas maaragta oliye alla adinka iska dheheen caliyo madad ha iska dheheen ciisa aan ku badbaadin ha dheheen cabdulqaadiroo madad ha dhaheen laakiin aniga waxba saas dhib uma arko haddaad tirahdid adiga laftaa tawxiidkaan wax ka jira lama arko mujuq maajuq waa tawxiidkiisa nacam marka meesha lagu oo shiikhu uu ka duulaayo meesha marka uu shiikhu uu ka duulaayo soo kamaan hadda meesha uu shiiku ka duulaayo marka waa halkaasi wey weliba sheekh cuthaymiin aadu ugu ammaanay sharxiisa wuxuu leeyahay shiiqa istinbaadkiisa aada iyo aadaba qawi u yahu leeyahay sidau aayadaha iyo axaadiida iyo baabka istikhlaas sababtu waa maxay wuxuu garanaya amraadda meesha jirto u garanaya waa nin dhibaatadan kusoo dhex noolaaday marka waa garanaa cudurka meesha jira iyo wax bay-adiisa jirta ayuu garanaya marka meel fogow ka hadlayaa marka diintiina waa fahmay marka qofku markuu diintana fahamsan yahay waaqaca jirana uu og yahay iyo waxa jira ilaahayna fahmo iyo ikhlaas uu siiyey ilaahay baabka cilmiga iyo tawxiidka waa u furaa ee marka fa in shaka haddii uu ku shakiyo ow tawaqafa ou ka joog ka istaago oo yidhaahdo waxaan aniga ma garanayo lam yaxrum maaluhu wadamuhu dhiiggiisii maalkiisaba xaaraan noqon maayaane haddii lagu ogaado inuusa waxaaska beri noqon gaaladou lamid yahaa wey hadduu dadka ka qarsoon yahana ilaahay agtiisa aakharo wax ajaro uga helaa lama arko fa yaa lahaa min mas'alatin alla mas'aladan maanta ma arkaysaa yacni arrinteeda cajiib badana yacni mas'aladan waa mas'alo wuxuu leey aad iyo aad u fog oo xayl dheero dadka in badan aysa fahamsaneen fa yaa lahaa min mas'alatin alla mas'alo aha mas'aladan tu aad in loo fahmo u baahan maa acdamahaa alla weynaa wa ajallahaa weyna wa yaa lahaa min baya bayaanka ilaahay uu noo caddeeyey oo aayaadkii axaadiida noogu caddeeyey culimmadii oo dhan ay caddaysay bayaankaas maanta ma arkaysaa aad iyo aad buu u sarreeyaa ku leeyahay maa awdaxu maxaa ka caddaan badan wa xujatan yaa xujo weeye wayaalaha min xujatin maa aqdacaha lilmunaasic qofka doodaayo oo la murmaayo culummada la murmaayo tawxiidka ee shirka ku murmaayo waxa weeye madaxay ka jaraysaa xujooyinkiisa soo maaha sababta waxay waa macno daqiiqaho qof mukhlisoo khayr doonayo unbaa maanta ma arkaysa fahmi kara amaa qof iska gurdun raac oo hiiraaca oon towxiidka iyo macaanidiisii aayaadka axaadiidka aan fahmin xaaladii mushrikiinta ay ku sugnaayeen dad badan xaalaadkooda qur-aanka waxa uu tilmaamay axaadiida dadku waxa ay ku sugan yihiin oo qashinka qofkii aan fahmin weligood uma baxayso marka masaladaasoo kale masalo aada iyo aada u muhiima culummada shiikha sharaxdana aaday ugu ammaaneen inuu shiiku maaragtay heerkaasoo saa waxu bayaaniyo baabkii kalean soo gelina wuxuu yihi shiikhu baab ay haadaa baabun weeye muxuu u baab yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mida lubsulxalqati wax xalqaahoo maaragtay koobaadina in la xirto iyo walkhaydi iyo dun iyo caag iyo maanta bahalaha birtaha iyaguna saa u kookooban iyo wanaxwihimaa iyo wixii la mid ah maxaa loo xidhanayaa lirafci albalaa balaa hadda jirta iyo dhibaato kugu sugan inay waxaas ay kaa qaadaan ow dafcihi balaaya hadda aan imaaninoo soo socota inaad maaragtay gaashaan aad kaga dhigtidoo ood xijaab aad uga dhigtid taas in loo samaysto shirkigii ka mid marka min ashirki min uu dhahay mintuna waa litabciid marka macnaha waxaweye shirki weyn maahane waxaweye waa min bacdi shirki waa laakiin shirkiga yaryar hadduu isi kaalmaysto oo maanta ma arkaysaa issii wadwado hadhow marka shirki weyn ayuu maanta ma arkaysaa oo ayuu gaaraya nacam marka baababkan oo kale sida hadda aan soo sheegnaba shiikhu wuxuu u guntay maadaama tawxiidka aan dhahnay ma kaamil noqonayo ilaa qofku waxa ilaahay kayrkiisaoo la caabudayo oo la kala saaranayo oo quwo iyo nacfi laga bidayo waxyaalahaasoo dhan oo faraa ka qaaday ee allah subxaana watacaalaa raqbadiisa iyo rahbadiisa iyo tawakulka alloo u daayo sababta waxaa weeye towxiidka laba macnoo ku dhisay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbud waxaay qof walba wax unbuu mudnaansiiya uu jecelya oo inuu gaaro uu jecelya wax walba waxbuu ka jecelya waxaasna sababta uu ku jecelyahy waxaweeye idminaankiisa iyo xasiloonihiisa iyo dantiisaa ku jira qofku marka wuxuu jeclaado oo gaaro uu ku guulayso uga weyn maxabbada alle cibaadadiisa ma laha wax kaloo deeqana ma laha adduunkaas haddii lagu siiyo cunno kas haddii lagu siiyo malyan gabdhood haddii lagu guuriyo mida midka qurux badanta madaxa digii lagaa dhigo wax ku deeqaaya ma laha allah cibaadadiisa iyo maxabbadiisaa ku deeqi karta alaa bidikrillah tabnu cilmi idan marka wax aan allah ahayn subxaana wa tacaala ha ku tacalluqin sababtoo ma ku deeqaayo waxba kaama maaha ma ku xasilaysa cibaadadooda iyo maxabadooda ma ku xasilaysa tan kale qofku waxau u baahan yahay wax difaaca quwad oo ku tiirsanayo shay kastood ku tiirsanta oo ilaahay ka sokeeya waa daciif meel kuma gey karo soo maa waa daciifo meel kuma gey karo yaa ku badbaadi kara alleh marka waxaa la rabaa cibaadadaada iyo maxabbadaada iyo jacaylkaaga iyo hadafkaaga allah inuu noqdo cibaada saa u caabudo rumaysa aad ku gaari lahay midda kale daciifaadka awood ku difaacadaa u baahantah awood kaloo ilaahay ka sokaysoo ku caabudi karta quwadoo dhan lilaahi ilaahay baa iskale waxaa la rabaa marka ictimaadkaaga iyo tawakulkaaga ilaahay inuu ku xirmo shirkigoo dhan muxuu ka yimaadaa marka iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciinoo la khaldow ka yimaada ama cidaad maaragtay jeclaanay oo maanta ma arkaysaa cibaadadiisa iyo aad ku macaansana iyo waxaas soo ma oon alla ahayn subxaana wa tacaala waa ku halaaga haddaad haweentaada jacayl ka bariso adiga dhan hadhow waa ku dhibay waa ku cabiidsana wiilkaaga haddaad jeclaan waa ku cabiidsana waxaan ilaahay ahayn aada jeclaato waa ku cabiidsana cunnada xataa haddaad jeclaato marka dambe adiga dhan samiinaad noqona soo ma guurka iyo xalaashaada isticmaalka haddaad iska badiso adiga dhan waxaa weeye tabartaa kaa dhammaanayso wax kasta ood jeclaato oo aad ku xadgudubto jacaylkiisa oon allah ayn waa ku baabi'inayo wax kastoon ilaahay ahayn ood cuskootana waxaa waaye waxay kugu noqonayaan meyrax qaranre soomaalida dhihi jire mayraxa qaranre ceel waa ku gelisaa kaama bixiso qaranrada waxaa waa geed caleyn meyraxdiisu maaragtay aysan xoog lahayn waa marka ceelka markaad sii gelayso miisaankaaga waa yarya laakiin markaas soo baxayso waxa waaye maqnaadiista hoosaa ku jiidanay soo xarig xoog badan u baahan marka wax alla waxaan ilaahay aan ood cuskatid meerax qarroo kugu noqonaya wixii ilaahay aan ahayn ood jeclaatidna waxa waaye waxay kugu noqonaya cadaabay kugu noqonaya shirkiguna halkaasuu ka yimaada ama cidaan alla ahayna u qasdi oo rabtaa inay ku arka adoo cibaasana ha lagu arkay balakaa raalnoqo waxba kuu tarima ama cidaan alla ahay inaad cuskanay hadhow meesha ugu liita markaa marayso oo ceelka xariguu kugu kala go-ayo marka shirkigoo dhan labadaas meeloo kaa yimaan marka waxaa lagaala dagaalama waxaa weeye allah keyrkiisa inaad jeclaata ama alla qayrkiisa inaad nacfi aad ka raadiso subxaana wa tacaala waxaa lagu yahay labadoo meel xunac meelax qarare kugu noqona ceelkaa kugu goynaya markaa soo bixinaya marka ugu baahi badan tahay ay maaragtay meel cilaa ay kaaga tegayaan marka shiiku halkaasoo ka duula abwaabtan dambe o dhan marka wuxuu leeyahay labadii macnood oo iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin hadda iyaaka nacbud waa cibaadadii isticaanna waa kaalmaysiga haddaad khaladid oo waxaan ilaahay aad caab ahayn aad caabudoo jeclaatid waa halaagsamay adduunya aakhirada haddaad waxaan ilaahay ictimaadidna addunya aakhara waa halaagsamaysaa shirkigoo dhanna labadaas baabuu ka imaanaya meel kale ma ka imaanayo baabu min ashirki shirki waxaa ka mid a ah lubsul xalqati xalqo oo koobaabino in la labisto iyo walkhayd iyo dun isagana la koobaabay iyo wanaxwiha marka xalqada waa waxbay bahashaan laasikood inta ku xidhaan biraha madoobay meelahan ay maanta ay ku xidhaan waxyaalaha xuruusta waxyaalaha ay ku xiraan waxaasoo dhan waa maxaa loo xidhana lirafci lbalaa balada inuu maarata uu kaa kor yeelo ow dafcihi marka rafcigu waa waayo wax jooga inay kaa qaado waayo ow dafcihi ama maaragtay intaysaba soo dhicinba inay maanta maarkaysa ay kaa joojiso waayo iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi mushrikiintu wuxuu ku yidhi qul afara'aytu bal ii warramo bal iiga warama maa tadcuuna waxaad caabudaysaan ood baryaysaan ilaa ducada waa annagii soo sheegnay ducaa cibaadana way noqotaa ducaa mas'ala hadday caabudaanna hadde waxa weeye waa cibaado mas'alana waa tahay sababtu waa ay noqotaa in araadaniya allaahu ilaahay haddii uu ila doono bidurrin shay dhibaata uu ii qadaro hal hunna kuwaasi ma yihiin kaashifaatu durrihi durkaa ilaahay uu ii qadar kuwa iga faydi kara ma yihiin oo macnaa wixii ilaahay ii qadaro qadarka alle la dagaalami karo oo waxtar leh oo isticaano geli kara ma yihin ow araadanii ama hadduu ila doono biraxmati naxariis hal hunna mumsikaatu raxmati raxmad alle maiga celi maiga celi karaano haddaan intaan caabudi waayo aalihadaas intaan ku kufriyo oo markaa ilaahay aan caabudo alla naxariisow ila doono ma dhihi karaan annagoo i caasiye maarata naxariista allaan ka hor joogsanayno mase ilaahay haddaan intaan caasiyo cisyaankii alla dur igu yimaad adduuniya aakharo oo ayagana aan caabudo ma dhihi karaan ninkan waa ninkiina caabudi kara maanta aan u hilino ma dhihi karaan ani waa og yihiin waxay leeyihiin waa ka aamusay soo maa sababto waxaa weeye waxay og yihiin ayaga laftooda markay caabudayaan macirkay dhulkay abuureen marka la yidhaahdo waxay leeyiin maya ma waxbay heli karaan maya maxaad u caabudaysaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ilaa zulfa taasay leeyiin waxaan u caabudinaa inay ilaahay noo dhoweeyaan marka maadaama ay aamuseen ay waxba ay jawaabi waayeen hadda maadaama aysan heli karin ilaaha wax anfici kara waxna dhici kara haddood caabudina ku anfici kara haddaad cibaadadiis ka tagtida ku dhibi kara kaasaa cibaadada astaahila oo wax kuu tari kara isagaa caabuda soo maaha asaga isticaanaysta asaga markaa caabudo oo jeclaad asaga maxaa waxaan waxba kuu tari karin haddii aad caabudo cibaadada haddaad ka tagtin waxba aan kaa dhibi karin maxaad u caabudaysaa aayaddan marka waxay ku soo degtay mushrikiintii shiiqun wuxuu rabaa aayaddan inuu ku radiyo dadka khuraafiyiinta wejhu shabhu waa maxay kuwa khuraafiyiinta ee haddaad war warhaadher waa adiga maanta odhanaya caliyo madad ku odhanaayo cabdulqaadiroo madad badayo madad ku odhanaaye hadduu ilaahay wax dhiba maanta ma arkaysaa uu kuu keeno makaa celi kara ama nacfi makaa celi karaa mayaad waa awliya alle wuxuu ku leeya maarata waa ku tawasulayna waa ku dhowaanaya idan wejhu shabaha maaragtay halkaas waa shirkuna muxuu ka imaanayaa waxaan sabab ahaynay sabab ka dhigin waxaan sabab ahayn ay maanta ma arkaysa ay sabab ka dhigtoono ee waxyaalahan maarata la xirxiranaayo iyo waxyaalahaas ayay asbaab ka dhigteen sabab sharciya maahan oo sharcigu ma jideen in lagu caafimaado sida tufta oo xalaasha ah oo kale sabab qadariya maahana waxyaale la isku daaweeyo sidii malabkii oo kalena maanta ma arkaysaa ma aha marka qofkii waxaan ilaahay una sabab ka dhigin sabab ka dhiga hadda waxa waaya min baab cidlaa isagaa tashriic sameeye waa shirki waa qul waxaa tidhahdaa marka haddii aada og tahay in alla cidaan ahayn wax ku tari kara iyaguna ay og yihiin oo ay taas tahay xasbiya allahu ilaahay baa igu filan isagaa maanta igu filanoo dhibkaysana aan maanta ma arkaysaa wixii dhibana aan ka magangelaya wixii nacfiyana aan warsanaya calayhi korkiisa iyo tawakal ay tala saartaan almutawakilu kuwa tala saaranaya isagaa allaha dhibkana kaa difaaci kara nacfana ku difaaci kara oo waxtar kaleo tala saaraysin huwa almustaxiqu lilcibaada marka tawakulku waa min baabi iyaaka nastaciin ma garan qur-aanku waa kuwade facbudhu watawakal caleyh ilaahay caabud waa twxiid اuluhiya iyaaka nacbud waa laa ilaha ila watawakl calayna waxaa waa iyaaka nastaciin towxiidkana labadaasoo ka dhisma qofka hadduu iska dhismo hadduu labadaas ka kharibana tawxiidkiisa qofka halkaas ayuu ka kharimaa qul waxaa tira xasbi allahu ilaahay baan tala saarana calayhi korkiisa iyo tawakal ay tala saartaan almutawakiluuna kuwa tala saara wa can cimraan bni xusayn waxaa laga wariyey radi allahu canhu ninkan saxaabiga cimraan ibnu xusayn ibnu cubayd ayaa la yidhaahdaa kunyadiisa waa abunujayd waa saxaabi aabbiisna waa saxaabi khaybar sanadkii khaybar ayuu islaamay wuxuuna dhintay markii sanadkii hijriga labiyo konton ah bilbasra sanatayn hamsiin ayuu bilbasra ku dhintay axaadiis badanuu leeyay cimraan ibnu xusayn anna nabiya sala allahu calayh wasalama nabigu ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay fii yadihi gacantiisa ay maaragtay ay ku sugan xalqatun xalqo oo min sufrin macnaa waxyaalaha nuxaastaa oo kale ma garan bahal bir camal u eg oo nuxaasa oo koogaaban gacanta ay ku sugantahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa haadihi ruuxan aad wataa waa maxay wuu su'aal nacam marka waxaa laga qaadanaya qofka shay munkara markaad aragtid intaadan aadan canaanan inaad tiran waxaan maxaa ka wada inuu jaahil yahay inuu si kale ka fahamsan yahay marka inaad weydiiso marka hore qaala wuxuu yidhi min alwaahina waa mid loo qaatabuu dhahay macnaha qofku markuu daciif yahay oo dhibaata ay hayso inay maaragtay yacni ay dacfigaas ay ka celiso waahinadu waxa weeye wax uun gacmo xanuuno meelahan maaragta yacni eh, cududda iyo garabka iyo waxaana qofka iska xanxanuuna hadhowaa loo sheeka dhaamaha waxaa la leeyahay biraa inta lagu xirtaa siligaa inta lagu xirtaa hadhow dhaqaatiirtuaba kacdi xukuya dhiiggaa intuu ku kala xirano adiga dhan ba waxaa dhici karta qofku maa inuu istaago waxyaalaha meelaha lagu xirta saacadaha haddii cariri ku yihin waa khatar meel hulfulfaysanahay magar dhaqaatiirta xataa waa ka dida waxaasuu marka uu xiranaya marka taasi iga daaweynaysa u leeyahay yacni daawo waxay ka tahay waahinada iyada waahino kama wado laakiin waxay iga daaweynaysaa min alwahan xanuunkaasay maarata ay daawo ka tago ka wadaan faqaala nzichaa iska siiba u iska tuur fa innahaa laa tasiiduka kuuma ziyaadayso ilaa wahna dacf iyo xanuun maahane bukaan unbay kuu kordhinaysaa caafimaad kuuma kordhinaysee iska siib fa innaka low midta haddii aad dhimatid wahya calayka iyadoo kugu xidhan maa aflaxta abadan ma liibaanayso rawaahu axmed baa wariyey bisanadin laa ba'sa bih sanad aan maaragtay aan dhibaato lahayn marka adiga xadiidka eh, xaakim iyo ibnu xibbaani waa saxiin dahabina waa uu maaragtay waa uu ku qiray eh, sheekh albaanina xoogaa waa ay daciifiyeen marka waxaa laga yaabaa in maaragtay laakiin dacfigiisa aad iyo aad uma sii xoog badna waa dacfi maaragtay xoogaa qariib oo soo dhow oo maaragtay yani xasan u soo nacam laakiin macaanida axaadiid kaloo hadda xadiid kaloo ka dambeeya ayaaba ayidi doona waa macno saxiixa wey macnaha waxyaalahaas la xirxiranayo sabab sharci ahoo sharciga oo faray maaha sabab hadda dibi ahoo inta la tijaabiyey inay jirka iyo maaragtay yacni dhaqdhaqaaqiisa ay wax ku leedahay ma aha sida qofka haddii oo jaba kab la saaraya oo kale soo maaha ama daawo oo caqaaqiir iyo wax asalahoo maaragtay meel uun daawo ka ah ma ahan waa wax iska khuraafaad oo qofku meesha duu iskaga xiro isagu intuu iska ictiqaadiyo waxaan inuu ku caafimaadayo ayaa sidii looga dhigaya waa lagu imtixaanaya bal inuu ilaahay cuskanayo inuusa ilaahay cuskanayn marka waxaa weeye waxaan waxaa loo diiday tunaafi tawakul iyo ikhlaas waana iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciino khilaafsanta sababtoo ah waxaan kaalmaad ka raacaysa iyo nacfi nacfina ma laha ilaahayna ma uusa jidin marka ilaahay kayrkiisa isticaano weydiisat oo nacfi ka rajaysa haddaad cid kale isticaano ciddaad weydiisana annaka cabadta waad caabud ilaa ciddii awood loo icaanaada awoodaa cibaadada iskale soo maha idan tawxiidkii min baab iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ay ku cayaaraysa saasaa marka loo burburiyey nacam can cimraan bni xusein radi allahu canhu annabiya sal alla alay wasalam ra'aa rajulan buu arkay fii yadihi xalqatin ay ku sugan tahay koobaabin oo xalqaa saa u koobaaba oo min sufrin ah sufrig waa wax un digsiyaalka waxyaalaha laga sameeyo naxaasaadkan iyo waxyaalahan maaragta yani eh, macaadintii waxyaalahaas birta u eg waayo laga sameeyo oo ay maarata ama waa bir ama wax un la uun maadadaas waa fa qaala markaas wuxu uhi maa haadi waraa ma wadataa ma garan qaala min alwaahinati yacni waxaan u wataa dacfiga iyo xanuunka ay iga difaacaysa oo maaragtay xududda iyo gacanta iyo dal fa qaala inzachaa siib marka waxaa ku sugan amru bilmacruuf wanahy can ilmunkar macruufka la faro munka kale iska reebo markaas sababtu wacdiba fa inaha iyada laa tasiidu kuma ziyaadinayso ilaa wahna dacfi maaha limaada sabab sharciga oo caddeeyo oo daawaa sida ruqyadoo kale iyo tufta sharciga ma aha sabab oo qadari ahoo dibi ahoo la tajrubeeyey inay wax taraysana ma aha waa wax awhaam iyo khuraafaan isaga tacalluq midda kale fa inaka low midta calayha wahiya calayk haddaad dhimatay iyadoo dushaada saaran ma aflaxta abadda sababtoo ah ma liibaantayno nooc mira shirkiga ku jira oo waxaan ilaahayna kala saaratay ictimaad calaa hayri illaahina cibaadaa ka laazimaysa marka baab iyaaka nacbud way iyaaka nasacino qofkuu ku ciyaaro rawaahu axmed bisanadi laa ba'sa bihi nacam walow waxaa u sugnaaday can cuqbata bni caamir waxaa u sugnaaday nacam maya xadiidka hore lama daciifin xadiidkan isagu waxaa weeye waa xadiidkan hore isaga waa markuu yaraado waa xasan w dhimal xadiidka hay walahu waxaa u sugnaaday imaam axmed can cuqbata bni caamir marfuucan man tacallaqa tamiimatan tamiimo qofkii xirta falaa atama allaahu lahu ilaahay uma taamiyaano waman tacallaqa wadacatan qofkii maanta ma arkaysaa makaraan iyo waxyaalahaas qofkii xirtana ama xersi qofkii xirtana falaa wadaca allahu ilaahay kama tago nabad ilaahay ugama tago nacam marka xadiidkan ayaa qaarna ay maaragtay xasan ka dhigeen qaarna way daciifiyeen qolada xasan daciifisay waxay leeyiin nin la yidhaahdo khaalid bin cubayd almucaafir ayaa ku jira waana majhuul qolada taxsiilinaysa waxay leeyihin mutaabaculey ibnu lahiica ninkaasaa mutaabaca u sameeyey marka xoogaa xasan ayuu kor u soo kacay nacam laakiin waa macno saxiixa wey walow waxaa u sugnaaday can cuqbat bn caamin marfuucan man tacallaqa tamiimatan qofkii xirsi xirta falaa atama allaahu lahu ilaahay uma taamiyeeno waman tacallaqa wadacatan qofkii aleel xirta wadacadu waxaa weeye waxyaalahan aleelaha oo qurquruxda badan oo badda laga helo ama waxyaala xataa cambar iyo wax saas u egoo badaha laga helo intay kuul ka tixaanay xidhanaayan keliya ishay u fiican tahay waxyaalahaas oo kale alaasha quruxda badanoo badda iyo xaraaraan kala quruxdiiba kala qaalis in qaara qaali ah hadda wayba raqiisa hadda kuwii oo sanaaciga ayaa farihii ka batay waagi hore badda aada aadayaan dhaqaalo fiicana ah maarata kasoo geli jira nacam marka waxaasay xiranayaan waxyaalahaas maaragtay badda laga eelo iyo waxyaala qaar waxyaala urur badan ee waxyaalay xidhanayaan waxay leeyihin marka ishay ay maarata ay difaacaysaa marka nabigu waa hareero wuxuu yidhi qofkii tamiimo xirtanoo xirsi xirtana ilaahay wuxuu rabo uma dhammaystiro sababtoo wax ilaah qayrkiisa ku tacalluqay waman tacallaqa wadacatan aleel qofkii xirtana soo maaha maarata aleelaha qofkii xirta waxyaalihii lamida intuu soo kaabo xarig ku taha xirtoo dhan isha uga xidhanaya falaa wadaca allaahu lahu ilaahay subxaana wa tacaala xasillooni iyo kas ma siiyo ilaa wadaca waxaa weeye waa min tarakay ka timid yacni tatrukuka bisalaama soo maa nabadii kuu dhigaysaa maaratay dhibaatadii kaa tebinaysaa marka waaba cagsigiisaan uga war waxaa leeyahay balaayo maaragtay nabad ilaahay kaagama tago balaayo kugu dhacdo saas oo kale wa fii riwaayati macnaa waa xadiid kale imaam axmed oo wariyo man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka qofkii xirsi xirta asagoo shirkooga sameeyey xadiiskaas kale asagu waa xashar riwaayadan oo man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka tamiimada marka waa labow mid waxaa weye waa mid wax qur-aan iyo lagu qoro xaashiyadka wax lagu qoro inta loo maaro midna waxa weeye waxyaalo baasa inta la qorqoro kalaamuljinni iyo dayrar iyo wax saan isu dhaadhaabsanayo aqoorta looga xiray midda qur-aan ku yaalla culimmadu waa isku khilaafeen laakiin sida raajixa waxa weeye inaan la xiran sababtu waxaa weeye awalan waxay sabab u tahay dariico u tahay waxyaalahaas kalena in la xiro midda kale waxaa weeyaan qur-aankii iyo wixii dikrigii muhaanu noqonaa mashquulow la gelaa qofkii meel kastoo xunow la gelay marka isku tuf qur-aanka maxaa u xirxiran midda kale waxay ka mid waxyaalaha kutusa lacfiga iyo tawakal xumaday kutusa kutusta carabtii hore xataa waa isku caajiri qofka xuruusi u xirxiran yihiino waa fuliyay dhihi jireen soo ma marka tawakul ku tusinaysa amaa wax magac alle iyo qur'aan haddii aysan ku qornayn ayadu waaba shirkiga kuwa hadda xuruusta la dhigo waxyaalay ku qorqoraan iyo jinni iyo magacyaalkooda qaarkood waxa weeye waa farta xibri cibriga wa ay dhigaan waxaa ka dhacday qisaa ka dhacday nin soomaali iyo nin yahuudi oo london jooga soomaali iyo waxaasaa laga sheeg soomaali yahuudaa jooga war yahuudna ma joogtee naga sawir mataqaana xersiyaal ma haysataan haa qof xersi wata soo sawir igu soo diro dha fax igu soo diro farta ku taallan kuu akrina mid ir niyow bal ilaa lama dhihi kare niyow bal xirsi halkaa ilmaha ku qoran maaragtay bal cunugaa un qoran lahaaye ee fakis igu soo dir fakis marka lagu soo qoro waaba cibriyo asmaa yuhuud iyo jinni oo fartii xibriga wa waxaan isdhaadhaafinayaan oo insaan iyo saan ay leeyihin o dhan ilaa qaar wax jinnay ku qoran uba akriyaba ninka soo ma marka waa maxay wax yahuudeeda lagu qoraa diinadaada dhigasoo ma khudbano quraafiil waxyaalahaas marka uu qoray marka kuwaasoo kale laa shaka in marka ay shirki ay yihiin nacam wa fii riwaayatin waxaa ku sugan man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka shirki buu sameeyey macnaha shirkiga waxa weeye waa shirki ashar hadduu ictiqaasan tamiimadan iyo xirsiga inuu wax ka celinaayo biduun allo isagoon idmin subxaana wa tacaala waaba shirki soo ma laakiin haddii uu samaysto isagoo og inaysan ilaa biidnillah idanka allamaan aysan wax ka celinaynin laakiin tamiimo baadila oo xiro oo waxyaala qashin ay ku xidhan yihiin iyaduna waa shirki waa midda qur-aanka lagu maaragtay uu ku qoran yahana ayada lafteedana culummo badan waa ay diideen oo saxaabadii kamid mida ibnu mascuud oo ka mid yahay oo waa noo imaan doonta wuxuu arkay islaantiisaoo xirsi u xiran yahay islaantiisa malama qlaami haye hadda ma la maqlaa ma ku fiican yahay halka miya hadda marka haddou midda marka diinta ku taallo ayadana lama ogolo sababtoa waxa way sidii aan sheegin mascuudna waa diido ciddiisoo ku arko o dha waxaana shirku a iska gooyo o dhan way inoo imaan doontaa nacam walibni abi xaatim waxaa u sugnaaday can xudayfata radia allaahu canhu anna rajulan ninba annahu ra'aa rajulan ninbuu arkay xudayfa ibnulyamaan waa xudayfa ibnu xusayl ama ibnu xasan ibnulyamaan muhaajiriintiibuu ka mid ahaa isagii aabbihiisba waa saxaabi u ahaa aabbihiis uxidaa si qalada loo dilay radia allahu canhu wa ardaa asagoona wuxuu ahaa saaxibu siri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam weliba gaar ahaan munaafiqiinta iyo fitantii waxyaalo badan ayuu nabigu u sheegay calayh isalaatu wasalaam marka wuxuu dhintay waktigii cali imaaradiisii sanata sita wa alaaثiin soddon iyo lixdii ayuu dhintay radia allahu canhu wa nin weyn oo caalimhoona ahaa oo culammada saxaabada ka mid ah walibni abi xaatim ibnu abi xaatim waxaa weeye cabdiraxmaan ibnu abi xaatim abiis abu xaatim maxamed bin idriis ayaa layidhaha aabbihiis shaafici buu ku magaciya marka isaga iyo aabbihiis waa muxaditiin waaweyn oo cilmuljarxi watacdiil aad u yaqaana nacam can xudayfata wuxuu ka wariyey annahu ra'aa rajulan ninbau arkay fii yaddihi ay ku sugantaha khaydun dun oo macnaa uu isku xidhay min alxumaa qandhow isaga xidhay oo qandhow isaga daaweynayo faqadacahu wou googooyey watalaa wuxuu akhriyey qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa yu'minu ma rumeeyo agtaruhum badankooda billaahi ilaahay ma rumeeyaan ilaa walxaal hum ayaguna mushrikuuna iyagoo mushrikiin macnaa iimaankii iyo shirkigiiba isku dhex wadaan xadiidkan inqidaaca ku jiro sanadka waxuu sii maraa curwa bnu zubayr can xudayfa bnu yamaan curwo iyo xudayfana isma gaarin laakiin tafsiirkan oo aayaddan ku fasiray waxaa ayidaya tafsiir ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo maanta ma arkaysa addaxaaq cataa ibnu zayd intaasoo dhan saasay ku fasireen marka ibnu kahiirna si fiican aayaddan u baxtiyey fii suurati yuusuf shirkiga marka waa saddex darajo weeye shirkiga aayaddu tilmaamayso oo iimaanka ku dhex dheexan waa saddex darajo mid iimaanku waa iimaanka mushrikiinta oo waxa weeye allah inuu rabbi yahay waa og yihiin laakiin cibaadadii u shariig yeelaan ibnu cabbaas wuxuu yidhi haddaad weydiisoo tidhaahdo man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulanna ay odhanayaan wamaca daalika ilaahay cibaadada u shariig yeelahay xadiid keenay oo talbiyada hadhow waxay dhihi dadka qaarkood waxaan in shirki laga dhigo ibnu taymiya iyo maxay cabdiwaaf ah ka soo xoxoqay meelaha oo tawxiid urubiya uluhiya asagaa keen ibnu cabbaas ayaa sheegay shirkigooda waxaa weeye muu iimaanka la sheegaa waxaa weeye haddaad tiraad yaa cirka luka abuuray alleh waa aaminsan yihin laakiin cibaadadii u shariig yeela kaas waa shirkiga cadamka xasanulbasri wuxuu ku fasira wuxuuha waa munaafiqiinta afka laa ilaaha illahu ka leeyahay oo waa iimaano ku sheegana soo maa qalbigana mushrikiinay ka yihiin oo gaalay ka yihiin soo maaha midda saddexaadna ibnu kafiir oo sheegana waxaa weeye waa shirkigan asqarkaa oo tamaa'imta la dhejisanayo iyo hadda uu tadeefi inkiraayo iyo qofka dhahaya maa shaa allah washi'ta iyo soo maaha oo gadaal nooga imaan doono iyo qofka maaragtay xirsiyada xirxiranaa iyo waxyaalahaasoo dhan waa shirka asqara wey ashirku akfaa calaykum akuf ma khaafa calaa ummati ashirk sababtoo ah waxaa weeye aada ugu soo dugaalaa shirku soo maa marka waa saddexdaa mara taba aayad tafsiirkeeda mir waa shirkiga akbarkaa oo waxa weeye ilaahayna waa ay rumaysan yihiin laakiin haddana shirkiyay samaynaayo midna waa nifaaq iimaan afkow ka sheegana hoostana weye musri uu ka yahay soo maa midna waa shirkiga asqarka shirkiga asqarkaa marka markuu isku dhoodhoobo dhoodhoobo shirki akbar oo kuu gudbinaya nacam marka aayadaa waxaa loo in la fahmo qofkii rabo dalaatulcilmiga inuu fahmo ibnu kahiir aayaddaas aakharka suuratu yuusuf wamaa yu'minu akharuhum billah ilaa hum mushrikuuna si fiican nagu soo akriyey walibni abi xaakim waxaa u sugnaaday can xudayfata annahu ra'aa rajulun arkay fii yadii khaydun uu ku sugan yahay tin tun ou saa u dooduubay min alxuma oo qannad oo ka qaatay faqadacahu wou googooyey watalaa wou akhriyey qowlahu tacaala oo wuxuu akhriyey wamaa yu'minu ma rumeeyaan aktaruhum badankooda billaahi alla ma rumeeyaan ilaa walxaal hum ayaguna mushrikuuna kuwii ilaahay u shrig yeela ayyihiin haye shiikhu wuxuu yidhi fiihi masaa'il baabkan waxaa laga qaadanaya masaa'il soo socda oo shiiku markuu axaadiidta aayaadka uu sheego ka ahaan ayuu soo istinbaadanaya aluulaa midda ugu horraysa altaqliidu in la adkeeyo macnaa dadka lagu adkeeyo oo laga xarimo fii lubsi alxalqati xalqada in la labisto iyo walkhaydi iyo dunta iyo wanaxwihimaa iyo wixii lamida limidli daalika arrintaas oo kale oo adigoo caafimaad waxyaalaha ka raadinaya ma ahan sababta waa nooc mina shirki iyo khuraafo ah ahaaniyatu midda labaadna anna saxaabiya saxaabigaas low maata hadduu dhiman lahaa wahiya calayhi maa aflaxa ma uusan najaxin hadduu saa ku dhiman lahaa marka waxaanaa waxaa ku jira fa biman duuna saxaabiya qofkii saxaabi ka sokeeya hadduu waxyaalahaas ku tacalluq ilaa saxaabigu wousan ogeyn maana kascad uma yeelin fiihi waxaa ku sugan shaahidun shaahidaa ku suganoo likalaami saxaabati saxaabada kalaamkeeda ay yidhaahdeenoo maaragta anna ashirka alasqara akbaru min alkabaa'ir shirkiga asqarkaa kabiirada isagaa ka weyn yacnii kabiirada oo sida xatooyada oo kale iyo waxyaalahaas oo kale ah shirkiga asqarkaa ka weyn sababtoo shirkaasu waaba shirki wa marka khatar weyn ibnu mascuudaa wuxuu dhihi jiray lian axlifa billaahi kaadiban ilaahay been inaan ugu dhaarto axabbu ilaya min an axlifa bikayrihi saadiq inaan cid kale aan anoo runa ku dhaarto inaade wallaahi laa ilaaha hayruhu kadaa wa kada arrintaa waasaas laakiin aan been sheegaayo waxaan ka jeclaa inaan idhaahdo maaragtay wallaata iyo washaykh fulaan inaan ku dhaarto anoo run sheegaayo sababtaa maxa waxaa dhacday nin baa waxaa la yidhi waxbaa lagu sheegtay markaasuu wuxuu yidhahday laa waladii laa ilaaha hayruh ilaahay allah kaloo isiraan ku dhaartee inay waxaasay jirin beenana ku dhaaranayo ilaahay ninkaasaa u dembi dhaafaa leed muxuu ugu dembi dhaafay kelimadaa tawxiidka quruxdeeda liajli jamaal kelimad laa waladii laa ilaaha hayr ha loogu dhaafo laakiin shirka hadduu la yimaado eber waayo marka waa baabaa marka xadiidkaasoo maarata uu milicsanayo oo weynu meesha ku jira marka shirkigu inuu maarata dunuubta kale uu ka weyn yahay dad waxaa jira dhici karta maalan sariqada iyo waxyaalahaas aada uga dhowrsanaya laakiin shirkiga saas sidii maaragtay biyo cad u cabaayo oo kale taas marka waa aaday saxaabada fahamkooda fiiro wuxuu ku ilaahay kayrkii inaan ku dhaartay anoo been sheegay ayaan ilaahay inaan ku dhaartay anoo been sheegay ayaan ka jeclahay ilaahay kayrkiis anoo saadiqa allah e, ilaahay kayrka anoo saadiqa inaan ku dhaarto sababtoo kabiirada dhaarta beenta ah waxaa ka weyn ilaahay kayrkiisoo lagu dhaar sababtoo tanna waa dhaar oo waa kabiiratanna waxawaay waa shirki wa ilaahay adoo been sheegaa inaad ku dhaaratid waa kabiira laakiin hayrullaahi adoo run sheega haddaad ku dhaaratid waa shirki wa shirki asqar wa alraabicatu mid haa ahaaniyatu mid ahaalihatu midda labaadna haa laakiin haa annahu lam yucdar biljahaalati jahaalada looguma cudur daaro hadalkan sheekh cuthaymiin waa tacqiibiye wuxuu yidhi qofka haddii uu waxa uu sameeyo isagoo jaahilka ah shayga cilmigaas barashiisan aan ku taqsiir aan aan samaynin wax laga jaahil noqon kartana ay tahay qofku macduur waa kuyi laakiin waxaan loogu cudur daarayn qof wixii yaqaana ama qof waxa weeye culummo iyo dhex joogo wax u caddeeyo jooga markaas loogama cudur daaray alraabicatu midda afaraadna annahaa waxyaalahaas oo maaragtay xalqada iyo waxyaala la bisanayo laa tanfacu fi lcaajilati xataa adduunkuma anfacayso bal tadurru way dhibaysaa sababtoo ilaahay kayrkii haddii aad ictimaaddo dhibaataa kaaga soo fakanaysa qowlihi sal allahu alay waslm yidhi laa tasiiduka ilaa wahna dacfibay kuu ziyaadinaysaa waana annagii sheegnay culammada ay yidhahdaan iyagoo aayaad ka qaadanay shaykhulislaam iyoo kale qofku ilaahay kayrka haddii uu ku tacalluqo dhibaatow ka siyaadsanaya mar alla markaa tacalluqaada iyo maxabbadaada ilaahay basatana quwa iyo xoog iyo barakaa kuu siyaadsanaysa wixii aan ilaahay ahaynood badsatid maxabbadooda iyo ictimaadkooda waa kusii daciifay kullamaa ilaahay maxabbadiisa iyo ictimaadkiisa iyo tawakul aad badsatina kullamaa kor kor kor kor aad usii kacayso waa ilaahay kuwii ictimaado isaga cabdalah naga dhigo alkhaamisatu midda shanaadna alinkaaru in lagu inkiro oo bitaqliidi si adag calaa man facala midla daalika waxyaalahaas oo kale qofkii sameeyey si xoog leh in maanta ma arkayso loogu inkiro asaadisatu midda kale oo baabka laga qaadana waaye atasruux in la caddeeyey bianna man tacallaqa shayan qofkii shay asagoo xirta wakiila ilayhi in loo tala saaranayo nacam haddaad waxaan xiratid waxaanaad aada ictimaadsamaan ilaahay waa ilowday ilaahay waa kuu tala saaranaya waxaan waxa ku tareen kilas waa aniga maadan ilowin haa waxaan meel ha ku geeya waa meeraha qararee kugu noqonaa sida aan sheegno marka ataasacatu asaabicatu midda toddobaadna التصريح in la cadeeyo بأنa maن تacalaقa تamiimaةa qofkii xersi xirta faqad أشhraka شhirكuu sameey laakiin waa shirka أصغara soo ma laakiin haddii ou maaragtay ou is ihaahdo bahalkan biduuni idinlaahi wax kuu taraysa ayadu markaa shirki akbara wey aلثaaminatu midda sideedaadna waxaa weeye anna tacaliiqa alkhaydi inuu qofku ou xarigu isku xiro min alxumaa qandhada min daalika baabkaasi ka mid tahay waa sidii qofkii maaragtay eh, aleesha iyo waxyaalahaas maanta ma arkaysaa iyo dunaha iyo xuruusta iyo waxyaalahaas qofkii xidhanaya taasay la mid tahay ataasacatu midda shanaadna tilaawatu xudayfa xudayfa akhrintuu akhriyey al aayata aayadda daliilun waxay deliil u tahay calaa anna saxaabata saxaabada yastadilluuna inay deliisho jireen bilaayaati aayaddii aayaadkii allatii taasoo fi shirki alakbari ku sugan ku soo degtay calى اlأskari shirkiga asqarka sababtoo ah shirkiga akbarka sida uu xaaraam u yahay shirka asqarkana waa xaaraam sababta ah waxaana shirkiga asqarka kabiiradu ka sugan zinadii iyo sariqadu ka sugan ma wax la fudaystaa marka marka saxaabada aayaadkii mushrikiinta ku degto shirkiga akbarka ahaa waxay u deliishanayaan shirkiga asqarka bal waciidka oo kufaarta la wacidayo soo maaha oo xumida lagu wacidayo cusaadana waxaa weye darar ku jida culimmadu waxay dhejin mufasiriinta aayad kasta oo kufaarta waciid ku samaynaysa cusaadana waxaa weeye darafkay ku jiida macnaha adinkuna iska digtoonaada ilaa xisyaanka laftiis waa nooc min alkufri soo kufri ku yahay markaa caasinaysa laba keetaa lagu leey ilaahay ma qudrada allaad ka shakisan tahay oo inuusan ilaahay ku qaba karin mase aayaadkaa beenisanta waa caasigana xasaankana damba dembigan maxaa u samaysa soo maa ma waxaad og tahay ilaahay waxaan cuquubadan oo ka ratibay inay been tahay qudrada alle maa ka shakisanta mase jaaxidaata waxaad leedahay idhoonkeer ilaahay haduu ii diidiya haddii kale labadu waa shirki soo maa marka nooc mina shirki oo kufri ayaa ku jira macaasida walidaalika macaasida in badanoo kufran duuna kufran lagu tilmaamo soo maa nooc juxuudaa ku jira التaaسcة تiلاaوة xudayفة alآية أkri dliil waxay dliilka calىa أنa الصaxaabة ystadiluuna bاlآaيaaتi aayaadka inay deliishan jireen alatii fiiha shirk الأكبر calى الأصغر inay u deliishan jireen kamaa dakara iبnu cabaas fi aayaة البaqرة soo ku sheegay walidaalika waxay arkaysaa marka hadda aayaadkan akriso وmaa yumin أكtar bilah mushrikiin quraysa kusoota annaga maynu soo deg ee adiga wixii mushrikiin quraysa ku jirta madad awliya alla ilaah intaad bilowday shee cabdiqaadir madad madad aad ku haysaa adig caliyo madad aad ku haysaa adiga haye marka waxay uga duwan tahay waa maxay iyagoo laa ilaha illaa waa dhihi kara laakiin munaafiqnimadaysan ogoleen sababto way og yihiin aalihadaana caabuday laa ilaha illaa ma iskeeni karaan carabtay afka yaqaaneen marka kiyoo shirka akbar ku jiro ilaahay kayrkii baryaayo qubuurta dawaafayo wixii samaynayo oo wuxuu kule aayaadkii gaalada igu akrin ee sifadii gaaladaaba adiga haysaa maxaa haysaa marka saxaabaduna aaya shirkigii asqarka ahaa ee shirkii akbarka aayaadkii igu soo deliishadeen fa kayfa nin shirka akbar ku jira wuxuu ku leeyahy aayaadka shirka akbarka ha iisoo daliilin bal qofka macaasida ku jira aayaadka mushrikiinta loo soo daliijin karaa dad haddii leeda kufrigaa lagu caqaab macaasidana cuqubo waa gasha soo maa marka taas waa marka waxay ku tusinaysaa sheikha fahamkiisa meesha uu ka fog yahay iyo dadka khuraafiyaalka maaragtay meesha anaanaxaya maba fahamsanaa maqaasida shareecada iyo tawxiidka macaanidiis maba fahamsana marka waxaa la rabaa macaanida inaan aad ugu dhaadhacno hadhow mar alla markaa tawxiidka aad sii fahamtid adiga dhanba waa dhaqmaysaa shirkiga iyo khuraafaadka qashinkaa ka dhaqanta alla u dhowaanaysaa subxaana wa tacaala alcaashiratu midda tobnaadna anna tacliiqa alwadac in maaragtay bahashii aleeshii in la xirto can ilcayni in isha laga xirto min daalikay ka mid tahay waxyaalahaas iyaduna ka mid tahay qaaraa sifraar qalalan iyo wax fool xun iyo bahal uun raysa iyo mukulaal harageed iyo jinyaal baabuurku xihan xukuna ishay ka xafiday waxay ilna xafidaysa lama arko ciiduha bikalimaat illahi taamaati min kulli shayd baabuurka markaasoo marka horeba maaragtay adkaartii maaragtay ku akhri allahuma inna asaluka khayra khayr ma allah acuudu bika min shar wa shar ma wala guriga markaad degtid ku akhri ducaau dukuul albaqra ku akhri shaydaan kuma soo dhowaa karo laakiin wax aan waxba ahayn ha ku leeyaan lagu dhegdhegi alxaadiyatu cashara tii koon iyo tobnaadna anna ducaa'a habaarka la habaaraayo calaa man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan adducaau in la habaaro wey calaa man tacallaqa qofkii xirta tamiimatan xirsi qofkii xirta in la yidhaahdo anna allaha laa yutimu lahu ilaahay uma taamiyeelahay waman tacallaqa wadacatan qofkii aleel xirtana falaa wadaca allaahu lahu ilaahay maaragtay uma nabad ugama tago ay taraka allah ay laa taraka allaahu lahu nabad iyo maaragtay wanaag ugama tago marka sheekh cuthaymiin wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaa slaam cumuum ahaan u habaaray laakiin qof waxaan samaynaya adiga haddaa aragtid ma habaaraysid waxaad dhahaysaa niyo waxaan ka joog sababtoo nabigu u habaaray qofkaas wuxuu dhahay man tacallaqa tamimatan falaa e, tama allaahu lahu ama qofkii maaragtay wadaaca xirta ilaahay ma sogootiyey habaarka nabiga uu kugu dhicina waxaan iska jooji saasaad dhahaysaa taasaana waa waa caynulfiqi waa inaad tira qofka niyo waxaan ka joog nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii waxaan sameeyo habaarkaan ku dhaco inaad tidhaahda habaarka kula soo boodid taas sheekh saasuu leeyahay waana macquul waay waa min adabi dacwa sababta rasuulku cumuumo u bixiyey qofka shaksiga yacni in lagu dabaqaayo allahu aclam marka sheekh fahmigiisa aad u fiican yahay sal allahu cala maxamed